الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد budarda ayaanu ka soo baxnay qisadiisii waxaanu gelaynaa saxaabiga ku xiga ee zayd ibnu xaariata la yidhaahdo waayimullaahi ilaahay jiritaankiisii baaqi ahashadiisaan ku dhaartaye laqad kaana zayd zayd wuxuu ahaaday bin xaarifa khaliiqa mid mudan buu markaa ahaaday bilcimrati in mada madaxeeyo imrada iyo maamulka iyo hogaaminta nin mudan waaye walaqad kaana wuxuuna ahaa axabba annaasi dadka midka loogu jecel yahay ilaya xaggayga moxamedun baa sidaa yidhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam madad way soo baxday sucda gabadha sucda la yidhaahda bintu thaclaba tabatadi ayadoo doonaysa oo rabta ziyaarata qowmiha qoomkeeda bal inay soo booqato oo bani macni reer bani macni ah sucdo ayaa soo baxday ee inathaclaba ahayd waxay rabtay inay qoomkeeda soo booqato reer bani macni ah wa kaanad waxay ahayd tasxabu tii wadataa tii soo kaxaysatay macahaa la jirhkeeda khulaamaha wiilkeedii zayd bin xaarifa alkacbiyu lagu magacaabo ay horay u soo wadatay famaa kaadad uma dhowaanin oo ma sigin taxullu inay degto ama ay gasho fii diyaari qowmiha qoomkeeda meelihii ay degganaayeen xataa aqaara ilaa ay soo weerareen calayhim korkooda khaylun fardo oo libanilqayn nimanka lagu magacaaba ah rag fardooley ah oo reer bani qayna ayaa soo weeraray fa akhaduu lmaala xoolihii bay ka gacan maroojoonay ka qaateen wastaaquu waxay kaxaysteen alibila geeli wasabuu waxay qafaasheen addaraariya dumarkii iyo carruurtii wa kaana fii jumlati man ixtamaluuhu dadkii ay qaateen waxaa ka mid ahaa macahu micigooda waladuhaa canugeeda zayd bin xaarifa kii yaraa ay dhashay loo soo waday in tolkooda ay soo soo siyaariyo oo ay soo booqdaanna nimankiibaa qaatay oo wa kaana fii jumlati man man waxaa ka mid ahaa jumladii man ixtamaluuhu ay qaateenay wateen macahum ragga fardoolayda micigooda waladuhaa canugeedii zayd ibnu xaarisa ahaa wa kaana zayd zayd wuxuu ahaa id daaka wakhtigaa hulaaman canug saqiiran oo yaroo yadaruju galay naxwa ahamaaniyati min cumrihi siddeed da'diisa siddeed jir buu markaa gelahayay fa atow bihi waxay keeneen suuqa cukaadin cukaad suuqa lagu magacaabo suuqa cukaad ayay markaa keeneen wa caraduuhu waxay u bandhigeen lilbayci baaci in la iibiyo fashtaraahu waxaa gatay hariyun taajir oo min saadati quraysh qoraysh madaxdooda ka mid ah nimanka odayaasha qoraysh nin harri ahoo taajira ayaa iibsaday huwa xakiim bin xisaamin xakiim bin xisaam ayuuna ahaa ibnu khuwayladi biarbacami'ati dirhamin afar boqol oo dirham ayuu markaa siistay washtaraa macahu wuxuu kaloo la iibsaday asaga micigiisa daa'ifa koox oo min alkhilmaani ilmihii meesha lagu iibinayay addoommada ahna dhowr ayuu gatay wacaada bihim wuxuu ula laabtay intoodiiba ilaa makata maka falammaa goortii carafad ay ogaatay cammatuhu eeddadii khadiijatu bintu khuwaylad waayo xakiim ibni xisaam eedda ay khadiija u ahayd bimuqadamihi soo gelitaankiisii magaalada maka uu soo galay zaarathu way soo booqatay way soo booqatay musallima calayhi ayadoo rabta inay salaanto oo muraxabata soo dhowayso bihi asaga say usoo soo marxabaysay u soo siyaaratay u soo booqato bacdamuu safar ka yimid wiilkay eeddada u tahay way u timid fa qaala laha wuxuu ku yidhi yaa cammati eeddey laqad ibtactu waxaan ka soo gatay min suuqi cukaadin daa'ifatan waxoogaa iyo koox oo min alkhilmaani addoommo ah fakhtaarii dooro ayan minhum mid allaala midkii aad doonto mid allaala midkii ayay ka mid ah ayan minhum oo tashaayinii aada doonto intaa intaad dhex gashay wiilashaa aan soo gatay eeg eeg ee mid allaala midkii ku aad doontood jeclaysato kala bax fahwa hadiyatun laki waa ku hadiye hadiye ahaan u qaada ayuu yidhi fatafarasati waxay ku taagtaagtay alsayidatu khadiija wujuuha alkhilmaani wejiyaalkii wiilashii iyo indhaheedii xoog ugu taagtay macnaha fatafarasat waxay aad u eeg eegtay fiirfiirisay assayidatu khadiija wujuuha alkhilmaani wiilashii ama addoommadii wejiyaalkooda wakhtaarad waxay dooratay zayd bin xaarifa limaa badaa wixii uga soo daahiro uga soo muuqday lahaa ayada oo min calaamaati najaabatihi caqligiisa iyo dhugmadiisa iyo garaadkiisa calaamaadkeeda ayaa ka soo muuqdo u muuqday ayada wamadad bihi wayna la soo tagtay way soo kaxaysatay wamaa huwa ma ahaanin arrintu ilaa qaliilun wax yar inay ka soo wareegtay maahane xataa tazawajat ilaa ay guursatay khadiija binti khuwayl xataa intii tazawajat khadiija binti khuwaylad min moxamed ibni cabdillaahi moxamed ibni cabdillaahi oo nebi noo noqon doona ayay markaa guursatay fa araadad waxay doontay khadiija markay nebiga guursatay an tudrifahu inay hadiyeyso wax hadiyada inay ugu talagasho gasho oo watahdii lahu ay u hadiyeyso taasay markaa goosatay falam tajid ma aysan helin khayran wax ka khayr badan oo ka fiican min khulaamiha wiilkeedii al afiiri sharafta lahaa gulaamkeedii addoonkeedii afiirka ahaa waa zeed ibni xaarife wax uga fiican oo hadiyad ahaan ay u siisay ninkeeda waa weysay fahadatu ilayhi asay u hadiyeysay marka nebiga ayay u hadiyeysay khadiija ninkaa zayd ibnu xaarifa la yidhaahdo wa fii maa wakti kaana uu ahaa alghulaamu wiilkaa almaxduudi ayaanka badanee nasiiblowga ah yataqallabu mid ku gadgadoomaaya fii ricaayati muxamed ibni cabdillaah daryeelkii nebi muxamed sala allahu calayh wasalam ama moxamed ibni cabdillaah oo wayuxada dheefsanayo ku dheefsanaya bikariimi suxbatihi bikariimi suxbatihi la saaxibidiisa sharafteeda wa tancumu uu ku nimcaysanayo bijamiili khilaalihi dabeecadihiisa kuwooda ugu fiicfiican saasuu noqday wiilkii dhinaca kale kaanad ummuhu hooyadii waxayd almafjuucati ee mafjuucada ahayd la fajaciyey aad i aad xanuunka u haayoo lagu xanuunjiyey bifaqdihi weyntiisa laa tarqa'u lahaa midaan ka go'in cabratun ilin asaga meeshaasuu ku dex dhawaafayaayoo gurigii ricaayadii moxamed ibnu cabdilaahi buu ku jiraa hooyadii mafjuucada ahaydee lagu fajacageliyey oo lagu murjiyey weyntiisana laa tarqa'u lahaa cabratan ilinkama go'aynin walaa tahda'u ma xasilaynin lahaa ayada lawcatu naxdinna kama xasilin walaa yadma'inu mana xasilin lahaa ayada jambun dhinac dhinacna way u seexan weysayo inay hal dhinac ku xasisho ma awoodi karin wakaana wuxuu ahaa eh, wakaana wuxuu ahaa bizayduha zaydkeeda wa kaana wuxuu ahaa bzayduha yid wa kaana yaziid wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa yaziiduhaa mid u ziyaadiya wa kaana wuxuu ahaa hooyadii yaziiduhaa mid u kordhiya oo u siyaadiya asaa murugta calaa asaahaa murugteeda murugtii wiilka haysa waxaa murug ugu sii daraysay annahaa ayadu laa tacrifu ma oga axayunhu ma nool yahay oo fatarjuuhu ma la rajaynayaa ma nool yahay oo fatarjuwa mid la rajaynaayo in la heli doono mayaa miya am meyitun mase waa meydoo wuu dhintayo fataasa markaa laga quusta minu xaggiisa labadaa haddana wax kuma hayso taana murug kala waayo cilmo markay kaa maqayn hadday dhintaan waad ka sabraysaa hadday nool yihiinna waad rajaynaysaa laakiin labadaba haddaan la ogayn taana murugteeda kale ayay markaa tahay amaa abuuhu aabbihi faakhada wuxuu guda gala yataxaraahu inuu goobo ee uu baadi goobo fii kulli ardin dhul kasta inuu ka raadiyo wayusaa'ilu inuu su'aalo canhu xaggiisa kulla ragbin jameeco kasta iyo safarley kasta wayasuuqu wuxuu ahaa mid u tiriya xaniinahu xaniinka iyo hilowga ilayhi canugiisa uu u qabo shicran gabay ayuu u tirinahayay xasiinan murug leh tatafataru dildilaacinaya lahu asaga alakabaadu beerka jeexaya e, e, ayuu ahaa aabbihiina wuxuu u tirinahayay uu isugu toostoosinahayay xaniinkii hilowga u qaba xaggiisa shicran xasiina gabay muruga leh oo tatafataru lahu alakabaad beeraha ama beerka markaa dilaaciya xayu yaquulu meel uu lahaa bakaytu waan ooyey calaa zaydin zayd ayaan u oynayaa walam adri maa facal mana ogi wax ku dhacay wiilkayga axayun ma nool yahay oo fa yurjaa ma la rajaynaya am ataa mase duunahu sukadiisa waxaa u timid alajal geeridii gabay saasuu tiriyey fa wallaahi allaan ku dhaartee maa adrii ma ogi wa innii anigu lasaa'ilun baa nahay ki su'aalaya agaalaka bacdii ma lagu xaday gadaashayda asahlu miyaa ku xaday am gaalaka aljabal sahl waa dhulka fudud oo jabalo aan ahayn mase buurtii ayaa ku xadoo xaggeed ku sugan tahay tudakiriihi waxaa i xasuusisa buu yidhi ashamsu qoraxda cinda طuluucihaa dhicitaankeeda agtiisa wa tacridu waxaa ii soo bandhigtaa dikiraahu xusuusashadiisa idaa garabuhaa afalla markay dhacayso markay dhacaysana waan xasuustaa markay soo baxaysana waan xasuustaa idan qoraxdiina saasay canuga ii xasuusisaa sa acmalo waxaan ka shaqayn doonaa buu yidhi nafsalciisi geela kaxayntiisa ratiga inaan kaxeeyaan wadi doonaa fil ardi dhulka jaahidan anoo dadaalaaya si aan canugayga u helo markaan imaada waa safri doonaa haddanoo geelkan wadan doona walaa as'amu noogi maayo attatwaafu ka noogi maayo dawaaf iyo wareeg ow tas'ama alibilu ama geela uu noogo ilaa rati uu noogo ani noogi maayo waa soconayaa xayaatii intaan noolahay ow ta'tii ama ay timaado calaya maniyatii geeridayda ay dushayda ku timaado waan raadin doonaa waayo fakullu mri'in shaksi kastaa faanin waa dhammaan oo wuu dhiman in garahu alamalu xataa hadday didiladu kadiso ay dhahdo waad sii noolaanaysaa qof kastaa wuu dhimanayaaye gabaygaasuu u tirinaya aabbihiina wa fii mawsimin mawsim oo min mawaasimi alxaji xajka mawaasimtiisa ka mida qasada waxaa aaday oo u qastay albayt alxaraama gurigii xurmada lahaa nafarun koox oo min qowmi zayd zayd qoonkiisii ka mid ah wa fii maa wakti kaanuu ay ahaayeen yatuufuuna kuwa tawaafaya bilbayti alcatiiqi gurigii catiiqa waa kacbade idaa hum waaba ayagoo bizaydin wajhan liwajhin u arkay ayagoo saa u tawaafaya waa kana zayd baaba ka hor yimid facarafuu wa carafahum way garteen asna wuu gartay wa sa'aluuhu wa sa'alahum way su'aaleen oo asagiina waa su'aalay waa laisakbaar weydiiyey walammaa qadow markay dhammaysteen manaasikahum acmaashoodii xajka oo wacaaduu ay ku laabteen ilaa diyaarihim diyaartoodii akhbaruu waxay u sheegeen xaarifata xaarif bimaa ra'ow waxay soo arkeen waxadaduuhu waxay uga sheekeeyeen bimaa samicuu waxay soo maqleen waxay wiilka ka soo waraysteenay ka soo maqleen bay aabbihii u sheegeen famaa asraca maxaa ka degdeg badnaa an acadda inuu diyaarsaday xaarifatu raaxilatahu gaadiidkiisii wa xamala wuxuu soo qaaday min almaali xagga xoolaha maa yufdii bihi wax lagu furan karo falidata alkabidi beerkiisa dilaaciisa ama gobolkii beerkiisii ila ilmaha dhashay waa beerkaaga cad ka mid ah wixii xoolo uu ku furan lahaa waa soo qaaday iyo wa qurata alcayn ilqaboobsigiisii wa saxiba macahu waxaa soo raacay akhaahu kacban walaalkii kacab idan kacab ee wuxuu u noqonayaa adeer buu u noqonayaa oo xaariثuu walaalla yahay zaydna waa adeerkii waاnطalaqaa way soo tageen macan ayagoo wada socdaya khidaani ayagoo dedejinaya asayra socodka ku soo dheeraynaya naxwa makata dhanka maka falammaa goortii balaqahaa ay soo gaareen dakhalaa waxay u soo galeen calaa muxamed bni cabdillaah wa qaalaa lahu waxay u dhaheen yabna cabdilmuطalib ina cabdilmuطalibow antum adinku jiiraanullaahi jiiraankii allaad tihiin takufuuna waxaad sii daysaan alcaani kuwa qafaalka ah dadka lasoo taxaabana waad furtaanoo waad sii daysaan wa tudcimuuna waxaad quudisaan aljaayica midka baahan wa tuqiihuuna waxaad u gargaartaan almalhuufa midka malhuufkee dhibaataysan dad noocaasaa tihiin waqad ji'naaka waxaan kaaga nimid waxaan u nimid waqad ji'naaka adiga waxaan kaa kuuga nimid fii ibnina wiilkeeni alladii kaasoo cindaka agtaada jooga waxamalnaa waan soo qaadno waan soo xambaarnay ilayka xaggaaga min almaali hanti xaggeeda iyo xoolana maa baan soo qaadnay yafi'u bihi wax ku filan ahoo lagu furan kara asaga famnun calaynaa na galladayso bay dhaheen famnun galladayso calaynaa korkeenna wafaadihi lanaa waxaad nooga furataa bimaa tashaa wixii aad doonto nooga furo wafaadihi nooga fura canugan lana annaga bimaa tashaa waxaa doonto wixii hanti aana sheego canugeennana na sii fa qaala muxamedun muxamed wuxuu dhahay waa nebigee waman ibnukumaa wiilkiina waa kee alladii kaasoo tacinyaani aad iga weyddiisanaysaan kaalmada wiilka aad rabtiin inaad furataan oo aad istikaaadiisa iyo kaalmihiisa i weyddiinaysaan waa kee faqaalaa waxay dhaheen ghulaamuka zayd ibnu xaarifa waa ghulaamkaagii ama waa addoonkaagii zayd ibni xaarifa ahaa fa qaala wuxuu yidhi nebiga wahal lakumaa ma idiin sugnaato ma rabtiin fii maa shay huwa asaga khayrun ka khayr badan min alfidaa'i furasha wax inaad furataan ka fiican ma idiin sheegaa fa qaalaa wamaa huu waxay dhaheen waxaa waaye qaala wuxuu yidhi adcuuhu ilakum waan idinkugu wacayaa fakhayaruuhu waxaan khiyaar gelinaynaa baynii wa baynakum adinka iyo anaga baynii adibaynkayga iyo wa baynakum adinka baynkiina fa in ikhtaarakum hadduu idin doorto uu dhaho aabbahay iyo adeerkay baan raacayaa fahwa lakum idinka iska le wata bikayri maalin waxaan idinka qaadaya ma jire maal la'aan ku kaxaysta wa in ikhtaaranii hadduuse ani i doorto famaa ana anigu mi ihi wallaahi baan ku dhaartay biladii midka yarqabu nacaya canman yakhtaaru qofka uu dooranayo isma dhahaya adi keliga ha ku doortee xataa idinka hadduu idin doorto nici maayo buu yidhi laakiin haddii ani uu i doortana ani inuu ila joogo fa qaalaa waxay dhaheen laqad ansafta waad garsoor fashay oo waad cadaalad fashay wabaalaqta waad ku xeeldheeraatay linsaafi insaafkii baad ku xeeldheeraatay iyo cadaalad falkii fadacaa muxamedun muxamed zaydan buu u yeedhay wa qaala wuxuu yidhi man haadaani labadan waa kuma ma taqaanaa labadaa nin qaala wuxuu yidhi haadaa kani abi aabbahay xaari ibnu shraxiil waaye wa haadaa midkanna cammi adeerkay kacab waaye buu yidhi haa waa aqaanaa kanna waa aabbahay kanna waa adeerkay faqaala laqad khayartuka waan ku khiyaar geliyey baa la yidhi in shi'ta haddii aad rabta madayta macahumaa waad raaci oo waxaad la tegaysaa micigooda wa in shi'ta haddii aad doontana aqamta macii micigaad nagaanaysaa haddaad doontana aniila joog haddaad doontana ayaga raac fa qaala zayd wuxuu yidhi fii hayri ibtaa'in asagoon jawaabta daahinin fii hayri ibtaa' daah la'aan buu jawaabay walaa taraddudin iyo ka la'aan bal uqiimu macaka adaan kula joogayaa buu yidhi moxamedow adigaan micigaaga ku nagaanayaa faqaala abuuhu aabbii baa soo hadlay oo yidhi wayxaka liibaantaadee yaa zayd war zaydow atakhtaaru lcubuudiyata ma addoonnimaad ka dooranaysaa calaa abiika wa ummika hoyda ay aabbaha anoo aabbaha raba inaan ku kaxeeyo hooyo kuu geeyo ma waxaad ka dooratay inaad addoonnimo ku jirto fa qaala wuxuu yidhi innii ra'aytu waxaan ku arkay min aada arajul ninkan ee kan ah shay-an waxyaabo wamaa ana aan anigu ahayn bialadii yufaariquu abadan weligay mid ku faaruqaaya ashyaa baan ku arkay weligeenna ninkan ka tegi maayo falammaa ra'aa markuu arkay muxamedun waa nebi moxamed min zaydin zayd maa ra'aa wuxuu ku arkay ee asaga uu doortay akhada biyadihi gacantiisuu qabtay wa akhrajahu ila albayti alxaraami gurigii xurmada lahaa buu ula baxay wa waqafa bihi wuxuu dul istaajiyey bilxijri xijri ismaaciilkii ama xijrigii calaa mala'in jameeco fara badan oo min qurayshin quraysh oo meesha joogta ah ayuu dhex istaajiyey wa qaala wuxuu idhi nebiga yaa macshara quraysh war qurayshay ashhadu ama ishhadu markhaati ka noqda anna haadaa ibnii kan canugaygii waaye yariunii wa ariu yariunii waa i dhaxlayaa ariu anigana waan dhaxlayaa addoonnimo iyo cubuudiye iyo ma jirto waa canugaygii anigana waan dhaxlayaa asagana way dhaxlayaa fa waxaa qurxoonaatay oo diib noqotoo wanaagsanaatay nafsu abiihi wa cammi aabbihii iyo adeerkii naftoodii way diib noqotay marka haddiiba cubuudiya addoonnimo aynan jirin oo muxamed uu ka dhigtay wiilkan wiilkiisii oo kale diib bay nafyaalkoodu noqotay wakhallafaahu waxay uga soo tageen cinda muxamed ibni cabdillaah wacaadaa waxay isaga soo laabteen ilaa qownihimaa qoomkooda mudma'ini annafs nafsadoodu ay mudma'inno tahay murtaaxa maskaxdooda iyo baalkoodana ay murtaax tahay ayadoo maskaxdooduna ay deggan tahay naftooduna ay xasilan tahay ayay qoomkoodii isaga soo laabteen wa mundu daalika alyowm maalintaa laga bilaabo asbaxa zaydun zayd ibnu xaarisa wuxuu noqday yudcaa mid loogu magacdaro oo loogu yeero bizayd ibni muxamed zaydkii ina moxamed baa la odhan jiray wadalla wuxuu noqday yudca mid saa loogu magac dara kadaalika sidaa xataa bucita arasuulu ilaa rasuulkii lasoo diray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ilan markaa nebiga nebi ma laga dhigin xaaladda ay dhacaysay zayd ibnu moxamed uunbaa la lahaa ilaa nebiga nebi noqday wa abtala alislaam islaamkiina wuxuu buriyey adtabani issheegashada ilmo sheegashada ayuu markaa buriyey waayo markii hore way bannaanayd canug aad dhahda canugaan canugaygii waaye laysdhaxlo oo aadan adigu dhalin ama waad soo korsatay amase meel baad ka heshay ama say noqotaba adaa iskugu magac daro tibani baa la odhan jiray taa islaamka wuu diiday xayثu meel nasala uu soo degay qawluhu ilaahay qowlkiisa jalla wacaza udcuuhum liaabaa'ihim aabbayaalkood ugu magacdara aabbayaalkood ugu magacdara ayaa soo degtay faasbaxa wuxuu noqday yudcaa mid loogu yeero marka zayd bin xaarifa ayaa markii dambe la yidhi waayo markii hore waa la samayn jiray taa kadib ilaahay wuu diiday subxaana wa tacaala waxaa ilmo idiin ah kuwa aad dhasheen keliya markaa la yidhi ee udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah fa in lam taclamuu aabaa'ahum faikhwaanukum fi اddiini wamawaaliikum aayaddaasaa markaa soo degtay lam yakun maahayn yaclamu mid og zayd xiina khtaara mid mid ogaa ma ahayn xiina khtaara markuu dooranahayay muxammadan calaa ummihi wa abiihi hooyadii iyo aabbihi markuu nebi moxamed ka dooranahayay ma uusan ogeyn ayu hunmin faa'idadii ayu gunmin oo hanamahu uu helay uu gacanta ku dhigay faa'idadii uu faa'iiday ma ahayn mid og inuu faa'idaayo mar allaala markuu hooyadii aabbihi moxamed ka dooranahay walam yakun ma uusan ahayn yadrii mid og anna sayidahu sayidkiisaan alladii kaasoo aharahu uu ka doortay calaa ahlihi ehelkiisii iyo wa cashiiratihi tolkiisa huwa inuu yahay sayid اlأwaliina wاlaakhiriin muusan ogayn wa rasuulu rasuulkii alle inuu yahay muusan ogayn ilaa khalqihi khalqigiisa loo soo diri doono ajmaciina dhammaantood wuu iska doorto allah waafajiyey laakiin inuu nebi yahay inuu sayid awaliin iyo aakhiriin yahay intaasoo dhan muusan ogeyn wamaa khatara lahu mas kuma soo dhicin asaga bibaalin maskaxdiisa anna dowlata asamaa'i dowladdaas sare sataquumu inay oo sataquumu istaagi doontaa calaa dahri alardi arlada dusheeda ku istaagi doontaa oo fatamla'a buuxin doonta maa bayna almashriqi waalmaqribi qorax ka soo bax iyo qoraxodhac inta u dhaxaysa biran wanaag wa cadlan iyo cadaalad intaasoo dhan ma uusan ogayn wa annahu huwa asaga laf ahaantiisa nafsahu naftiisa waa zayde sayakuunu inuu noqon doono allabinata bulukeetiga alأuulaa ay ugu horeeyo fii binaa'i haada dawlati اlcudmaa dowladdaa weyn lagu dhisi doono inuu asaga yahay muusan is-ogeyn lam yakun shay-un shay ma ahayn min daalika arrintaa yaduuruku ku soo wareegta fii qaladi zayd zayd maskaxdiisa khaladizayd mid ku soo gasho oo ku soo dhacda intaasoo dhan muusan ahayn wa innamaa huwa wax kale ma ahayna waa fadluullaahi fadli alla yu'tiihi man yashaa qofkuu doono uu siiya wallaahu dulfadli alcadiim ilaahayna waa alla fadlisiin weyn u saaxiib ah subxaana wa tacaala daalika arrintaasi waxay ahaatay annahu lam yamdi kama soo wareegan calaa xaadiثaةi الtakyiiri khiyaargelintiisii dhacdadeeda haadihi ee ta ah ilaa bidca siniin dhowr sano maahane xataa bacaa allaahu ilaa ilaahay uu soo diray nebiyahu nebigiisii muxamadan bidiini اlhudaa diin hanuun iyo walxaqi xaq lala soo diray diin hanuun iyo mid xaq baa lala soo diray fakaana zayd ibnu xaariثa wuxuu noqday ama u ahaaday أwala man aamana bihi qofkii ugu horreeyey ee nebi moxamed rumeeya oo min alrijaali ragga markaa ka mid ah wahal fawqa haada alwliyati horumayntaas iyo horumarintaas iyo uliyadaas dusheeda ma tahay owaliyatun horumar yatanaafasu ay ku tartamaan fiiha gudaheeda almutanaafisuuna kuwa tartamahaya horumarkaas iyo arrintaa uu gaaray ama horayntaas uu horumaray zayd dusheeda ma tahay shay ka qiimo badanoo yatanaafasu fiiha almutanaafisuuna kuwa tartamayay u tartamaan waa maya laqad asbaxa zayd wuxuu noqday bin xaariثa amiinan kun lagu aamina lisiri rasuuliillaahi rasuulka sirtiisa sal allahu calayh wasalam wa qaa'idan wuxuu ahaa qaa'id iyo hogaamiye lilbucuuhi ragga la dirahayay wa saraayaahu kooxda ilaaladiisa ah ayuu qaa'id u ahaa wa axada khulafaa'ihi khulafada uu ku dhaafo mid ka mid ah cala almadiinati magaalada madiinow ahaa zayd idaa gaarahaa marka uu ka baxayo ka safrahayo annebiy nebiga calayhi salaatu wassalaam intaba waa isku darsaday zayd wakamaa axabba zaydun zayd suu u jeclaaday annebiya nebiga oo wa aatarahu uuga doortay calaa ummihi wa abiihi hooyadii aabbihi faqad axabbahu asagana wuu jeclaaday alrasuulu اlkariim sida uu zayd nebiga u jeclaadaa nebigana zayd u jeclaaday rasuulkii kariimka ahaa salawaatu اllaahi calayhi wa khalatahu wuxuu ku dhex daray biahlihi ehelkiisii wa banihi ilmihiisa fa kaana wuxuu aa nebiga yashtaaqu mid u hilooba ama aad u ishtaaqu u hilooba ilayhi zeeg idaa qaaba canhu markuu ka maqnaado wayafrax wuu ku farxaya nebiga biquduumihi zeed soo gelitaankiisa idaa caada ilayhi markuu ku soo laabto wayalqaahu wuu la kulmahayay liqaa'an la kulan laa yaxdaa uusan helin bimidlihi taasoo kale axadun siwaa axad ka soo haray zayd fahaa hiya dii caaisha caaisha waa tana ridwaan ullaahi calayha raadi ahaashada alle korkeeda ha ahaatee tusawiru lanaa waxay noo qaadaynaysaa mashhadan mashhad dhacdo iyo goobjoog oo min mashaahidi farxati rasuuliillaahi rasuulka farxaddiisa mashhad ka mid ah biliqaa'i zayd uu la kulmahayey fataquulu caaisha waxay leedahay qadima zayd ibnu xaarisa soo galay almadiinata magaalada madiina wa rasuulu llaahi rasuulka allana sala allahu calayh wasalam fii beytii gurigayga uu joogo faqaraca albaaba albaabkii buu soo garaacay zayd qaama ilayhi waxaa u istaagay alrasuulu rasuulkii curyaanan asagoo dhar yar wata curyaanan macnaa isagoo qaawan qaawanaasho dhan ma ahee laysa calayhi korkiisa aan saarnayn ilaa maa yasturu wax lagu asturo maahane maa bayna suratihi wa rugbatihi jilibkiisa iyo xundhurtiisa inta u dhaxaysa dhar astura ayuu watay keliya wa madaa wuxuu sii aaday ilaalbaabi dhanka albaabka yajuru thawbahu asoo maradiisa jiidaya nebiga sal allahu calayh wasalam factanaqahu wuu qoorqooreeyey ictinaaqa waa laba qofoodo safar markay ka yimaadaan say isku salaamaan oo ay isku qordhiibaan oo kalea la yidhaahdaa wa qabala wuu shumiyey oo u dhunkaday wa wallaahi allah ku dhaartee maa ra'aytu maarkin bay tiri caaisha rasuul اllaahi sala اllahu calayh wasalam curyaanan oo curyaan oo qaawan qablahu walaa bacdahu maalintaa ka hor iyo kadibba waqad shaaca waxaa faafay amru xubbi الnebiy nebiga jacaylkiisa arrinteeda lizeed bin uu ku qabay bayna almuslimiina muslimiinta baynkoodu ku faafay wastafaada waa shubmay oo wuu faafay wuu fiday waaye fadacawhu markaasay ugu magacdareen dareen bizayd alxubbi bay yidhaahdeen zaydkii la jeclaa wa aطlaquu calayhi waxay u bixiyeen laqaba xib xib rasuulillaahi rasuulka kii uu jeclaa kaasay u bixiyeen walaqabuu ibnahu wiilkiisii usaamana min bacdii asaga gadaashii waxay u laqabiyeen oo ay ugu magac dareen bixibbi rasuuli illaahi wa xibbihi nebiga kii uu jeclaa iyo kii uu jeclaa inankiisa wa fii sanati althaaminati sanadii sideedaad oo min alhijrati hijrada sideed ka ahayd shaa allaahu alla wuxuu doonay tabaarakad badatay xikmatu xigmadiise xikmadiisu khayrkeeda badataye an yamtaxina inuu imtixaamo alxabiiba kii wax jeclaa bifiraaqi xabiibihi xabiibkiis inuu faaruqo taasaa lagu imtixaamay daalika arrintaana waxay tahay anna rasuula rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee bacha wuxuu diray alxaari bin cumayr alasdiya ninka la yidhaahdo bikitaabin warqad buu u dhiibay ilaa meliki busra busra boqorkeeda yadcuuhu fiihi oo loogu yeerahayo boqorka busra warqadda gudaheeda ila alislaami islaamnimada falamaa balaga markii uu gaaray alxaariu xaari ninka lagu magacaabee nebiga warqadda u dhiibay mu'ta meesha lagu magacaabo oo bisharqi lurdun urdun sharqigeeda xigtaa carada lahu waxaa u soo banbaxay waxaa ka soo horbaxay lahu asaga axadu umaraa boqoradii alkhasaasinati khasaasinada ahayd mid ka mid ah waa shuraxbiil ibna camar ayaa ka soo horbaxay fa akhadahu wuu qabtay xaari waa saxaabigii washadda wuxuu adkeeyuu xirxiray ama washadda calayhi wihaaqahu xargiisuu ku xirxiray macnaha waa la xirxiray saxaabigii uma kabacdi qadamuhu wuu la hormarayoo wuu la galay fadaraba wuxuu ku dhuftay cunuqa qoortiisa wuu dilay fashtadda way ku darnaatay daalika arrintaa cala اnebiy nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh id wakhti lam yuqtal aan laga dilin lahu asaga rasuulun ergo hayrahu kaas aan ahayn weliga nebigii ergo uu diray oo xaaris aan ahayn oo laga dilay ma jirin fajahaza wuxuu diyaariyey jeishan ciidan oo min alaaثaةi aalaafin soddon kun oo muqaatilan muqaatil ah soddon kun oo muqaatilin ah dagaalyahanno liqaswi mu'ta mu'ta in lagu duulo wawallaa wuxuu madax uga dhigay cala aljeyshi ciidankana xabiibahu xabiibkiisii zayd ibni xaarifa ahaa wa qaala rasuulku wuxuu yidhi in usiiba zayd haddii la asiibo fatakuunu ha u ahaato ha la wareego alqiyaadatu hoggaanka lijacfar ibni abi aalib fain usiiba haddii jacfar la asiibana kaanat ilaa cabdullaahi bni rawaaxa ha u ahaata buu yidhi fain usiiba cabdullaahina falayakhtar ha doorteena almuslimuuna muslimiinta lianfusihim nafafyaalkooda rajulan minhum nin ayay ka mid taha falyakhtar ilmuslimuuna lianfusihim rajulan minhum nin ayay ka mid ah ha doorteena laakiin saddexdaa wuu ka dardaarmay madal jeyshu ciidankii baa tegey way dhaqaaqeen xataa wasala ilaa uu gaaray ilaa macaan meesha lagu magacaabo oo bisharqi lurdun urdun sharqigeeda xigtaa fahabba waxaa soo booday fahabba waxaa soo baxay hiraqle oo meliku ruum boqorkii ruum ah calaa ra'si mi'ati alfin boqol kun madaxood buu la soo baxay oo muqaatilin dagaalyahana ah ayagana lidifaaci say uga hortagaanay macnaha liddifaaci say u difaacaan can alkhasaasinati nimankii khasaasinada ahaa ee muslimiintu ku socdeen wandamma wuxuu ku soo biiray ilayhi xaggiisaoo ku soo biiray oo haddana soo galay ilayhi xaggiisa mi'atu alfin waa boqol kun oo min mushrikay alcarabi carab mushrikiinteeda ka mid ah wanazla haada aljaysh ciidankaabaa soo degay aljaraaru ee xoogga badan hayra baciidin meel aan ka fogayn min mowqici اlmuslimiin muslimiinta meeshay deganaayeen baada way baryeen almuslimuuna muslimiintii fii macaana bay baryeen laylatayni laba habayn ilaen dadka meeshiimi dad loo babacdhigi karaa ma aha yatashaawaruuna ayagoo ka tashanaya fii maa yasnacuuna waxay samayn lahaayeen faqaala qaa'ilun ku hadlaayo wuxuu yidhi naktubu aan u qorno ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sal allah calah wasalam inta warqad aan u qorno wanukhbirhu aan ugu sheegno bicadadi caduwina cadowgeenna tiradooda wayantadiru aanu sugno amruhu amarkiisa intaan nebiga u qornoon arrinta say tahay u sheegno bal aan jawaab ka sugno wa qaala aakhar ku kalaa yidhi wallaahi yaa qawmi allan ku dhaartay geeyow innanaa annagu laa nuqaatilu kuma dirirna cabicadadin tiro walaa quwatin xoog walaa kahratin badnaan wainnamaa nuqaatilu bihaada addiin diinka baanu ku dagaalannaa faاnطaliquu ku socda ilaa maa kharajtum lahu waxaad u soo baxdeen waqad damana allaahu alla lakum wuxuu idiin ballanqaaday idinka alfawz liibaan oo biixday xusnayayn laba wanaag midood ah ima dafru guul waa ima shahaada ama shahaado uma iltaqa aljamcaani labadii ciidan baa waxay ku kulmeen calaa ardi mu'ta faqaatala almuslimuuna muslimiintii dirtay qitaalan dagaal adhala ka yaabiyey arruumu ruum wamala'a ka buuxiyey quluuban quluubtooda haybatan cabsi lihaadihi alaalaafi alhalaaati kumaankan saddexda ah macnaa saddexdan kun allatii taasoo tasadad u babac dhigtee u hor ka hor tagtay lijaishihim ciidankoodii albaaliq gaarahayay mi'atay alfin laba boqol oo kun wajaalada zayd ibnu haabit wuxuu difaacay zayd can raayati rasuuliillaahi rasuulka alla calankiisii jilaadan difaac lam yucraf ama jilaadan difaac lam yacrif lahu aan lagu aqoonsanin oon lagu arkin taariikhu lbuطuulaati geesiyaasha taariikhdooda maiilan wax u dhigantaa xataa ilaa kharaqat jasadahu jasadkiisii ay ka dhex martay oo ay ka dhex baxday mi'aatu rimaaxi boqolaal rimaax ahoo waramo ah fa khara wuu dhacay sariican asagoo lagdoon yasbaxu ku dhex dabaalanaya fii dimaa'ihi dhiiggiisa fii dimaa'ihi Eh, fatanaawala waxaa qaatay oo ka qaaday minhu xaggiisa alraayata calankii sidii dardaarankii nebiga ahaa jacfar ibn abi aalib wadafiqa wuxuu gudogelay yaduudu inuu difaacaya canha xaggeeda akrama duud difaackan u wanaagsanoo u karaamo badan xataa laxiqa ilaa uu ka daba tegay bisaaxibihi saaxiibkii waa la dilay fatanaawala minhu raaya calankii waxaa qaatay cabdullahi bnu rawaax sidii dardaaranka nebiga ahaa sidii dardaaranka nebigaha calankii buu qaatay fanaadala wuxuu u halgamay asagana canhaa calankii xaggii ayuu aad u difaaco wuu u halgamay canhaa xaggeeda absala nisaali halgan tan ugu geesinimo badan ama ugu libaxnimo badan absalimo ah ayuu difaacay ama halgamay xata intahaa ilaa uu gaaray asagana ama uu ka daba tegey ilaa mantahaa wixii ay ku dhammaadeen ama ay gaareen ilayh xaggiisa saaxibaahu labadiisii saaxiib wuu ka daba tegey fa amara annaasu dadku waxay calayhim korkooda madax ka dhigteen ay doorteen khaalid ibni waliid wa kaana khaalid wuxuu aha wakhtiga xadiida mid ku cusub islaami islaamnimada islaamnimada mid ku cusub ayuu ahaa eh, ayuu ka ayuu ahaa fanxaaza wuxuu dib usoo celiyey biljeyshi ciidankii wa anqadahu wuxuu ka badbaadiyey min alfanaa'i baaba iyo dabargoyn almuxtami oo xaqiiqo ah oo go'an oo hadday saa ku socon lahaayeen ay dabarjarmi lahaayeen ayuu ka badbaadiyey balaqad way soo gaartay rasuul اllaahi sala اllahu calayh wasalam anbaa'u mu'ta mu'ta warkeedii baa soo gaaray wa masracu qaadatihi hogaamiyaashiisii dilkoodii ahalaaati ee saddexda ahaa faxasina waa u murgooday calayhim korkooda xusnan murug ayuu u murgooday rasuulka sal allau wasalam lam yaxzan uusan u murgoonin midlahu kaasoo kale qadun weli wamadaa wuxuu soo aaday ilaa ay ilaa ahliihim eheladoodii yucasiihim bihim suu uga tacsiyeeyo falammaa balaqa markii uu soo gaaray bayda zayd ibnu xaaria zayd ibnu xaaria gurigiisii laadad waxaa qabsatay nebiga oo ku dhegtay bihi asaga ibnatahu saqiira gabadhiisii yareed ee uu dhalay wahiya ayadoo mujhinatun ah mid ku qaylinaysa bilbukaay hinta mujhisa ayay ahaydoo mid aad u qaylinayso oynaysa ayay markaa ahayd fa bakaa waa ooyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii inintaa yariistaa oohinteedii markuu arkay wuu ooyey xata ntaxaba macnaha ilaa codkiisii bannaanka soo baxay ilaa codkiisii oohinta la maqlay faqaala lahu sacad ibnu cubaadaa yidhi maa haadaa yaa rasuula allah tan maxay tahay rasuulkii ilaahayo hatabkii atanhaanaa can ilbukaa ma ooynaysaa oo oohinta ma noo diidaysaa maa haadaa yaa rasuula allah faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi haadaa midani bukaa'un oohin waaye alxabiibi xabiib oohintiisa calaa xabiibihi xabiibkiisu markaa u ooyo xabiib xabiibkiisa u oynahayo waaye buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qisadii qiimaha badnayd ee zayd ibni xaarihana meeshaasaa markaa ay noogu dhammaatay saxaabi kaleanu geli doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaalaa waa wiil zayd laftigiisa dhalay oo lagu magacaabo usaam ibnu zayd asagii taariikhdiisaanu arki doonaa casharada nagu soo socda haddii rabbi idmo balse meesha ha inoo joogto caawo bilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaalaa aclam